alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii alqawaacid alarbac baynu ku soo jirnay waxaa inoogu dembeeyey qaacidada labaad oo aynu shalay gallay mawduucii shalay aynu ka hadalnay kolley waa tafsiilinnay laakiin hal naqli oo markaa culammadii hore ka mid ah culammadii qarniyadii dhexe ee shiikha kitaabka qoray ka horraysay baan markaa aan ku sii darayaa nuquushii aynu soo naqlinay naqligaa laftiisana waxaa isla leh sheikhii aynu hore wax uga soo raray oo fakhrudiin alraazi almutawafa sanata sittin wa sitti mia waxa uu yidhi markuu fasiraayey hadalka ay yidhaahdeen mushrikiintii ay yidhaahdeen haa ulaa'i shufacaa'una cinda allah ayuu wuxuu sheegay suwar suwarkaa uu sheegay waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi waraabicuhaa saddex suuro oo kale uu sheegay ou tilmaamayo mushrikiinta mucaamilkooda cibaadada ay kula imanayaan ilaahay cidaan ahayn u samaynayaan yacni saddex suuro oo kale ayuu tilmaamay dabeedna wuxuu yidhi waraabicuhaa ta afraysaa waraabicuhaa raabicuhaa annahum wadacuu hadihi alasnaama waalawthaana calaa suwari anbiyaa'ihim wa akaabirihim wa zacamuu annahum mata اshtagلuu bcibaadaةi hadihi الtamaahiili faإna أulaئika alأkaabira takunu shufacaaءa lahm cinda allahi tacaala dad fara badani waxay moodayaan markay mushrikiintu sanamada caabudayaan oo dhagxanta iyo dhiraha caabudayaan in dhirahan iyo dhagxantan keliya ay u jeedaan sheikhu markaa wuxuu tilmaamayaa sanamadan iyo awsaantan sawirada ay u sameeyeen ama dhagxanta ama dhiraha ama waxa la midka ama looxaanta la qoray ah waxay uga jeedeen sawirradii nebiyadoodii iyo dadkoodii waaweynaa ee akaabirta ahaa inay sawirradoodii yacni markaa sawirayaan oo kuwana ramsi u yihiin waxaynay u qabeen oo caqiidaysnaayeen wa zacamuu annahu mataa ishtaqaluu bicibaadati hadihi tamaasiil waxay u malaynayeen markay cibaadada tamaasiishan iyo sawiradan inay caabudaan ay ku mashquulaan fa inna ulaa'ika alaakaabira takuunu shufacaa'a lahum cinda allahi tacaala akaabirta iyo dadkaa waaweyn ee fudalada ah baa u shafeeco qaadayoo allah agtiisa uga shafeeco qaadaya ayay u qabeen buuhi kuma dayn sheikhu intaase wuxuu ku daray wa nadiiruhu fii hada azamaani ishtiqaalu kasiiri min alkhalqi bitacdiimi qubuuri alakaabiri cala ictiqaadi anahum ida cadamuu qubuurahum fainahum yakuunuuna shufacaa'a lahum cinda allah fakhriddiin araazi baa odhanaya zamankeennan buu yidhi waa wakhtiguu isagu joogay waa qarnigii lixaad lix sano keliya ayuu qarniga lixaad soo dhaafay waa qarnigii lixaad ee hijiriga haddana qarnigii shan tobnaad baynu joognaa wuxuu yidhi wa nadiiruhu fii hada azamaan wakhtigaynu joogno waxa u dhigma taa mushrikiintu ay samaynayeen ishtiqaalu kasiirin min alkhalqi bitacdiimi qubuuri alakaabir in badanoo khalqiga ah ka mid inay ku mashquulaan xabaalaha dadka waaweyne fudalada ah inay weyneeyaan calaa ictiqaadi annahum idaa cadamuu qubuurahum iyagoo markaa u qabo oo caqiidaysan hadday kuwa xabaalahooda waaweyneeyaan oo dadka awliyada ay u qabaan ee waaweyn hadday xabaalahooda weyneeyaan oo ula yimaadaan marka tacdiim ay weynaynayaan oo bimacnaa nooc qurbaan iyo wax la mida ula imanayaan fa innahum yakuunuuna shufacaa lahum cinda allah inay allah agtiisa uga shafeeco qaadi doonaan marka wuxuu tilmaamayaa taa ay samaynayaan dadka qaarkood waayo xabaalaha dadka awliyada u qabaan ay ka samaynayaan ilaa xabaalaha qaar baa lagu dawaafaa qaar baa laga barakaystaa qaar baaba xaj laga raadiyaa qaar baa marka waxa lagu dul cibaadaystaa qaar baa marka waxaweye loo nadraa wax loo gowracaa yacni waxa weeye la gargaar weydiistaa waxyaalo badan baa loo sameeyaa oo aynay marka waxa weeye makhluuq in loo sameeyo aynay ahayn oo allah la gaar yahay marka taa ay samaynayaan waxay shabah ku leedahay oo nadiir u taho u dhigantaa tii ay mushrikiintu la iman jireen buu tilmaamayaa hadda u fiirso waa cajiib hal su'aal haddaynu ku soo khatinno darsigaas horeynu gallay su-aashaasi waxay tahay mushrikiinta badankoodu umay qabin aakhira inay jirto oo bacsi jiro umay qabin marka markuu ilaahay uu yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah maxay uga jeedeen allah agtiisa nooga shafeeco qaadayaan muraadkoodu muxuu ahaa mar haddaynay aakhiro rumaysnayn jawaabtu waxay tahay mushrikiintu waa isku jireen badankooda ayaa u badnaa inaynay aakhira jirin oo bacsi jirin oo aan markaa bacsi iyo aakhire aan aaminsanayn gaalada badankoodu saasay u badnaayeen mushrikiinta ahi laakiin bacdii ka mida mushrikiintu way qirsanaayeen bacsi inuu jiro oo laysa soo saarayo bacdigood baa qirsanaa waxaana ka mida zuhayr ibnu abi sulma baa ka mida zuhayr ibnu abi sulma wuxuu nin jaahili ah oo mushrikiintii carbeed ka mida suufyada qaarkood waxay sheegteen inuu zuhayr xunafada ka mid ahaa oo muwaxid ahaa laakiin warka noocaasa culammadii hore ma tilmaamin ibnu kasiir wuxuu ku sheegayaa tafsiirkiisa inuu jaahili ahaa bacsiga rumaysan oo jaahiliyada bimacnaa mushrikiinta ama gaalada qaar baa qadar xaqa ka mida qirsanaa marka waxa weeye inuu markaa ilaahay cilmigiisa iyo wax walba inuu og yahay inuu qirsanaa inuu qadarka qirsanaa inuu markaa waxa weye qirsanaa bacsiga qirsanaa taasi ma sheegayso inuu muwaxid ahaa tilmaami mayso waayo dee inuu allahoo keliya caabudi jiray lagama hayo mucallaqadiisa waxaa ku sugan isagoo jaahili ah culammadii hore qaarkoodna ay caddeeyeen inuu markaa jaahiliyadii carbeed ee gaalada ahayd inuu ka mid ahaa haddana ashyaadaas yacni markaa uu qirsanaa bacsi bacsiguu ka mid yahay falaa taktumunna allaha maa fii nufuusikum liyakfa wamahma yugtami illaahu yaclami yu'ahar fayuudac fii kitaabin fayudakhar liyowmi xisaabin aw yucajal fayunqami wuxuu leeya allaha ka qarinina waxa nafyihinna ku sugan si u qarsoomo mar kastoo allah laysihaa wax ka qariyana allah waa ogaanayaa waxba kama qarsoomaya isagoo markaa gaal ahaabuu haddana markaa ilaahay inuu wax walba og yahay uu qirsan yahay laakiin qadar xaqa qofku inuu qiro kuma filla haddaanu markaa xaqii wada qirin oo iimaankii aanu la wada iman oo aanu markaa waxa weeye markaa cibaadada allah keligii caabudin yu'ahar fayuudac fii kitaabin fayudakhar liyowmi xisaabin aw yucajal fayunqami yacni waa la dibdhigayaa buu yidhi markaasaa kitaab baa lagu qorayaa markaasaa waxaa loo kaydinayaa yowmulxisaabkaa loo kaydinayaa ama waa la soo dedejinayaayo adduunyadaaba lagu ciqaabaya lagaga argoosanaya ama aakhiraa loogu dibdhigaya yowmulxisaabka marka waxaa la odhanayaa hadday mushrikiinta sidaa yidhi kuwooda u qabay aakhira inay jirto oo bacsi jiro waxay uga jeedeen ifyo aakhiraba waa noo shafeeco qaadayaan oo adduunyadana waa noo shafeeco qaadayaan yacni si masaa'ibkana looga badbaadiyo nicmooyinna loogu deeqoo nala siiyo ayay nooga shafeeco qaadayaan aakhirana waa noo shafeeco qaadayaan marka nala soo saaro taasi waa jawaab siday mushrikiintu u badnayd oo ahayd inay bacsiga ama soo saaritaankiiyo aakhira aakhire inaanay qirsanayn kuwaa maxaa lagaga jawaabayaa waxaa laga jawaabayaa yacnii adduunyaday nooga shafeeco qaadayaan oo si masaa'ibka nalooga badbaadiyo naloogu nicmeeyo naloogu barwaaqeeyo bay nooga shafeeco qaadayaan ilaahay aakhira fardan wa taqdiiran hadday jirtana oo ayba dhacdo in lasa soo saarana yacni waxa weeye waana looga shafeeco qaadayaa bay u jeedeen iyagaan aaminsanayn aakhira inay jirto ayay waxay leeyihiin haddii markaa nala soo saarana markaana waa noo shafeeco qaadayaan haddii waxa weeye markaa la celiyo allah agtiisa waxay igu sugnaatay ta wanaagga badan ta wanaagga badan baa igu sugnaatay mushrikiinta qaarkood odhan jireen yacni marka hore ma aaminsana inay jirto haddana waxay leeyihiin fardan wa taqdiiran hadday dhacdo ta wanaagsan baanu helaynaa saasoo kaley lahaayeen haddiiba ay dhacdo bacsi hadduu dhaco waxa weeye waa noo shafeeco qaadayaan qaala almusanifu raximah llah walqaacidatu alhaalisatu ana anabiya sala allahu alayh wasalama dahara cala unaasi mutafariqiina fi cibaadatihim qaacidada saddexaad waa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku soo baxay oo markii la soo saaray uu yimi dad kala tagan oo cibaadaadkooda ku kala tagan iyo ashyaad ay caabudayaan bimacnaa mushrikiintu waxyaalo badan oo kala duwan bay caabudi jireen shay keliya may wada caabudi jirin dhagxan iyo dhiro oo qura may caabudi jirin ee ashyaa badan oo kala duwan bay caabudi jireen oo cibaadaadkooda way ku kala taganaayeen macbuudaadka ay caabudayaan minhum man yacbudu almalaa'ika mushrikiintii ama gaaladii ilaahay cid kale la caabudaysay waxaa ka mid ahaa qaar malaa'igta caabuda malaa'igta ilaahay caabuda ayaa ka mid ahaa wa minhum man yacbud alambiyaaa walsaalixiin waxaa kaloo ka mid ahaa qaar caabuda nebiyada iyo saalixiinta qaar caabuda ayaa ka mid ahaa wa minhum man yacbud alashjaara waalaxjaar waxaana ka mid ahaa qaar dhirta iyo dhagxanta caabuda ayaa ka mid ahaa yacni dhirta iyo dhagxanta qaar caabuda ayaa ka mid ahaa wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbud ashamsa waalqamar mid qoraxda caabuda waalqamara iyo dayaxa caabuda ayaa ka mid ahaa wa qaatalahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahayna sala allahu alayh wasalam waa la diriray oo waa la dagaalamay waa la jihaaday walam yufariq baynahum ma kala farqin oo ma kala duwin oo kuwii dhirta caabudayey iyo dhagxanta iyo kuwii nebiyada iyo saalixiinta caabudayey iyo kuwii malaa'igta caabudayey iyo kuwii qorraxda iyo dayaxa caabudayey lama kala saarine dhammaantood mushrikiin inay yihiin baa lagu wada xukumay oo ay wada gaalo yihiin oo isku xukum yihiin oo lala wada colloobaayo oo dhammaantoodba ay yihiin gaalo ahlu naara ah hadday sidaa ku dhintaan oo naar mutaysanaya abadal aabaadna ku sugnaanaya farqina aan kala lahayn sababtu waxay tahay cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay oan cidnaba in lala wadaajiyo allah aanu oggolayn wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a ashyaada miyaa la kala saaray maya lama kala saarin allaha caabuda walaa tushrikuu bihi shay'a ilaahay waxba ha la wadaajinina shay-an min alashyaa noocu doona ha noqdo nebi ha noqdo malag ha noqdo weli ha noqdo insi ha noqdo jinni ha noqdo dhagax ha noqdo geed ha noqdo yani wuxuu doonaba ha noqdo ayan kaan yani shay-an waa caam waa nakira fii siyaaqi nahyi qaacidadu waxay tahay ida waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi aw fii siyaaqi nahyi tufiidu alcumuum nakiradu haddii siyaaqu nafyi ay dhacdo oo hadal diidma ahi ka hormaro ama siyaaqi nahyi ay dhacdo oo nahyi ka hormaro la reebaya nakiradaasi waxay faa'ideynaysaa cumuum cumuum bay faa'ideynaysaa walaa tushrikuu bihi shay-an aya shay baa soo gelaya kainan maa kaan nooc doona ha noqdo shaygaas shay nool ha noqdo shay aan noolayn ha noqdo yacni shay wanaagsan ha noqdo shay aan wanaagsanayn ha noqdo noocu doona ha noqdo shaytaan ha noqdo insi ha noqdo jinni ha noqdo xataa marka cid wanaagsanba ha noqdo ama malak ama weli ama nebi yacni marka farqi ma kale leh waxaa la doonayaa xaqa cibaadada cibaadada waa in allah loo gaar yeelaa rasuulladu maxay ku baaqayeen anlaa tacbuduu ila allah allah mooye cid kale ha caabudina marka rasuulka haddii la caabudo calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa gaallimayna noqonaysaa rasuulkuna ma rabo in marka waxaweye isaga la caabudo iyo in cid kale la caabudo toonno oo bashar ah ama makhluuq ah in la caabudo dooni maayo allahoo keliya in la caabuduu rabaa allah oo keliya in la caabudo ayuu rabaa cibaadada allah loo keliyeeyo saasaanu ku baaqayen rasuullada dhammaantoodna ay ku wada baaqayen marka farqi looma kala yeelin xataa way kala dhow yihiin lama odhan mushrikiin waa mushrikiin xukunkoodu waa waaxid min xaysu alcadaawa min xaysu aljihaad xagga colaadda lala colloobaayo xagga jihaadka lala jihaadaayo yaa xagga markaa xukunka aakhiro naarta inay gelayaan oo ku waarayaan ciddii shirkiga ku dhimataa waxa weeye waa isku xukum saas aawoodee xadiiska cabdullahi bn mascuud muxuu sheegaayey ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey ayu danbi acdam qaala an tajcala lilahi niddan wa huwa khalaqak dembi keebaa ugu weynaansha badan waxa ugu weynaansha badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak inaad ilaahay nid u yeesho yacni iyadoo ilaahay ku abuuray nid waa maxay midaad ilaahay kala simayso xagga cibaadada oo sida allah loo caabudo aad u caabudayso ciddii markaa u yeeshaa waxa weeye yani waxa weeye markaa wuxuu gelayaa naar waana ku waaraya waaya wa qaatalahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waa la diriro waa la dagaalamay waa la jihaaday waddaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah u yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna waqaatiluuhum la diriroo la dagaalan yacni mushrikiinta iyo gaalada xataa laa takuuna fitna ilaa aan fitna ka jirayn fitnadu waa maxay laba macnay culammadu ku fasiraan macne waa in la yidhaahdo shirki ilaa aan gaalnima ka jirayn la dirir oo la dagaalan wejiga labaad waxa weeyaan in fitnadu waxa weeyaan muslim laga fitnaynaayo diinka laga fitnaynayo laga saaraya ilaa inay jirayn labada wejiba culammadu waa sheegeen laakiin labada weji waxa arjaxsan alwajhu alawal wejiga hore arjaxsan oo nusuus kale iyo adillo kale ayaa tilmaamaysa umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu allah ilaa ghaayada jihaadka la wadaya waa goorma ilaa goorma dadka lala dirirayaa waxaa lala dirirayaa ilaa shahaadataynka ay ka qirayaan ilaa ay ka islaamayaan waxay la macno tahay inta shirkiga iyo gaalnimadu jirto la diriroo la dagaalamo waxaa la mid ah bucistu bisayfi bayna yaday saacati cala an yucbad allahu waxdahu yacni waxaa layla soo diray seef baa layla soo diray saacadda ka hor waxaa layla soo diray seefta yacni markaa si allah loo caabudo yacni keligii oo cibaadada loo gaar yeelo yacni shirki ilaa la waaya ya marka xataa laa takuuna fitna ay xataa laa yakuuna eh, shirk ilaa aan shirki ka jirayn gaalnima ilaa inay ka jireen la diriroo la dagaalam marka ayu fitna soo gelaysa xataa laa takuuna fitna waa nakira fi siyaaqi nafyi siyaaqu nafyi bay eh, nakiradani dhacday nakiraduna hadday siyaaqu nafyi dhacdo waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'iidaynaysaa cumuum ayay faa'iidaynaysaa saynu soo sheegnay waayah wayakuuna addiinu kulluhu lilah wayakuuna addiinu diinkuna uu noqonayo kulluhu dhammaantii lilaahi mid allah u sugan oo allah keligii la caabudaayo allah keligii la caabudaayo yacni markaa la diriroo la dagaalam fain intahow hadday ka reebtoonaadaan oo ka hadhaan inay cibaadada cid kale ay la caabudaan oo kufrigii iyo gaalnimadii hadday ka hadhaan oo ka reebtoonaadaan fa ina allaha bima yacmaluuna basiir allah waxay samaynayaan waa u arag badan yahe waa u aqoon badan yahay bimacnaa isagaa ka abaalmarinaaya waxay qarsanayaan camalkoodana isagaa ka abaalmarinaya hadday xumaan qarsadaanna ilaahay baa ku og oo ka abaalmarinaya wa daliilu shamsi ay wa daliilu cibaadatihim alshamsa walqamar macnuu saasuu dhacaya wa daliilu shamsi walqamar ay wa daliilu cibaadatihim alshamsa walqamar yacni cibaadada ay caabudi jireen mushrikiinta qaarkood qoraxda iyo dayaxa ay caabudi jireen waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi wa min aayaatihi alleylu walnahaaru walshamsu walqamar wa min aayaatihi aayadaha ilaahay waxaa ka mid ahaatay calaamaadka ilaahay awooddiisa lagu aqoonsanayo waxaa ka mid ahaaday alleylu habeenka iyo waalnahaaru maalinta waashamsu qoraxda waalqamaru iyo dayaxa waa calaamaadka ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanayo ayay ka mid yihiin laa tasjuduu lilshamsi walaa lilqamar allah wuxuu uhi laa tasjuduu ha u sujuudina lishamsi qoraxda ha u sujuudina walaa lilqamar dayaxana ha u sujuudina wasjuduu lilaahi aladii khalaqahun wasjuduu sujuuda lilaahi allah u sujuuda aladii kaasoo khalaqahunna ashyaadaa abuuray yacni allah ha u sujuuda in kuntum iyaahu tacbuduun haddaad tihiin allahoo qura qaar caabudaaya yacni allahoo qura u sujuuda marka mawdicu shaahid laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar dadka qaarkood qoraxda iyo dayaxay u sujuudayeen idan qoraxda iyo dayaxay caabudayeen waa laynoo diiday qoraxda iyo dayaxa inaynu caabudno marka dadka qaarkoodna waa caabudi jireen waa sababta gaaladii carbeed ay ugu magacaabeen qoraxda alilaaha ay ugu magacaabeen yan luqatulcarab waxaa ku sugan oo wakhtigii jaahiliyadii magacaasi uu ku duulay yacni marka ilaahay u bixiyeen qoraxda waxay ilaaha ugu bixiyeen inay markaa qaarkood caabudi jireen bay ilaaha ugu magacaabeen ya waa tii ay markaa shicir baabay ku jirtay wa acjalna alilaahata an tauuba alilaaha waxay uga jeedeen ashamsa bay uga jeedeen marka qoraxda nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inay qoraxda markaysaga gaalada qaarkood u sujuudaan waatuu yidhi laa tataxaraw bisalaatikum tuluuca alshamsi walaa quruubaha fainaha tatlucu bayna qarnay shaytaan wa xiinaidin yasjudu laha alkufaar xadiiska saxiixa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaadda hawla qasdina oo bimacnaa naafilo iyo sunnaha la imanina sunno mutlaqaa looga jeedaa sida saxiixa ah sunno aan sabab lahayn yacni wakhtiga qoraxdu dhacayso iyo wakhtigay markaa soo baxayso fainaha tatlucu bayna qarnay shaytaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qoraxdu waxay ka soo baxdaa laba geesoo shaytaan dhexdood bay ka soo baxdaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa xiina idin yasjudu laha alkufaar goortaana gaaladu waa u sujuudaan gaaladu waa u sujuudaan marka muslimiinta inay shabbahaan baa la diidayaayo wakhtigaa sunne ama naafilo mutlaqa ay la eegtaan wakhtigaa qoraxdu dhacayso ama soo baxayso si aan markaa ficilkoodu ugu ekaan ficilkii gaalada iyagoo aan qasadkoodii u qasdayn ayaa haddana mushaabahada ficilkooda yacni loo ekaada ayaa la diidayaa naafilada mutlaqa ah baana laga tilmaamaya waayah wa daliilu malaa'ikati qowluhu tacaala ay wa daliilu cibaadatihim almalaa'ikata yacni cibaadada ay caabudi jireen mushrikiinta qaarkood malaa'igta ay caabudi jireen waxa u daliila qowluhu tacaala hadalkiisa allah u yidhi walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata wannabiyiina arbaaba ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun walaa yamurukum iyo walaa ya'murakum ra'da in la kordhigo iyo in la godo waa laba qiraa'o sabci ah waa laba qiraa'o oo sabciya weeye qiraa'ada nasbadu suma yaquula bay ku cadfan tahay ma kana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwata uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illahi walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wbima kuntum tadrusuun walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata walnabiyiina arbaaba marka uma yaquula ayay ku cadfan tahay macnuhu wuxuu u dhacaayey uma suuragal aha bashar inuu ilaahay kitaab iyo nubuwo iyo xukum inuu siiyaa uma suuragal aha dabadeedna uu ku yidhaahdo dadka yacni markaa ii noqda yacni markaa qaar icaabuda yacni saa noqda suma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii addoomma aniga ii noqda inuu yidhaahdaa iyadoo ilaahay kitaab iyo nebinimo iyo xukum uu siiyey oo nebi ka yeelay inuu bashar sidaa yidhaahdaa uma suuragal aha walaa ya'murakum ay walaa an ya'murakum iyo inuu idin amraatoonna basharkaa ilaahay nebinimadi xukunka uu siiyey inuu idin amraana uma suuragal aha an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba inuu idin amraana uma suuragal ahaa inaad ka yeelataan malaa'igta iyo nebiyada rabbiya inaad ka yeelataan inuu sidaa idin amraana mid u suuragala maha ee waxa dhammaan nebiyada ilaahay amrayaan allah keliya in rabbi laga yeesho allah keliya la caabudo cibaadadana isaga loo keliyeeyo qiraa'ada kale ee rafcadu walaa ya'murukum idin amri maayo an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba inaad malaa'igtiiyo nebiyada ka yeelataan rabbiyo idin amri maayo aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun aya'murukum ma wuxuu idin amrayaa bilkufri gaalnimo miyuu idin amrayaa bacda id antum muslimuun markaa muslimiin noqoteen dabadeed yacni miyuu idin amrayaa gaalnimo nebi marnaba saa idin amri maayo oo suuragal ahaa inuu idin amro waxaa laga qaadanayaa malaa'igta ama nebiyada haddii la caabudo in rabbiya laga yeeshay waxaa kaloo laga qaadanayaa inay kufri noqonayso binasi alqur'aan aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun kufriga maxaa noqonaaya in malaa'igtiiyo nebiyada la caabudaa kufri noqonaaya markaasuu allah wuxuu yidhi aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun waayah wa daliilu anbiyaa'i qowluhu tacaala ay wa daliilu cibaadatihim alanbiyaa'a qowluhu tacaala daliilka u daliilka ah inay mushrikiinta qaarkood nebiyada caabudeen wuxuu ahaaday qowluhu tacaala hadalku allah yidhi ayaa u daliila inay bacdu lmushrikiin ay caabudeen nebiyo waid qaala allahu ya ciise bna maryama aanta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah waid qaala ay wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi allaahu allah uu yidhi yaa ciisa bna maryama ciiso ina maryam ahow a anta qulta linnaasi ma adiga ayaa dadka ku yidhi ittakhiduunii aniga iga yeesha wa ummiya hooyadayna ka yeesha ilaahayni laba ilaah ka yeesha maadaa ku yidhi min duuni illaah allah sokodii laba ilaaha caabudaan ka yeesha ma adiga ayaa dadka ku yidhi allah waa og yahay inaanu ku odhan marka ciise bnu maryam sida aanu ku odhan waa og yahay laakiin isagoo og buu haddana weydiinayaa siuu xujada ugu oogo kuwii caabudaayey ee ciise markaa ilaaha ka yeeshay ee caabuday qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula lii maa laysa lii bixaq marka hadalkan wuxuu ku odhanayaa aakhiru ku odhanayaa oo weydiinayaa marka waid qaala allahu macnuhu wuxuu u dhacayaa ay waid yaquulu llahu ya ciisa bna maryam yacni goortuu aakhiro ilaahay ku odhan doono yani ciise uu ka odhan doono yaa ciisa bna maryama ciiso ina maryam ahow a anta qulta linnaasi ma adiga ayaa dadka ku yidhi ittakhiduunii aniga iga yeesha wa ummiya hooyadayna ka yeesha ilaahayni laba ilaah naga yeesho labadeedaba nacaabuda ma adaa ku yidhi min duuni illaah allah hayrkii yani markaa nacaabuda ma adiga ayaa ku yidhi qaala wuxuu yidhi ciisa bnu maryam subxaanak ay tansiihan lak ilaahu adaa xumaan ka nasahan oo xumaan ilaahu adaa ka hufan oo ka dheer xumaan shaqo kuma lihid ceeb iyo nuqsaan iyo xumaan maa yakuunu lii iima suuragal aha an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaq waxaan xaq iigu sugnayn yacni inaan idhaahdaa marnaba mid ii suuragala ma aha oo marnaba odhan maayo mana odhan mana odhanaayo waxaan xaqiiq u sugnayn in kuntu qultuhu faqad calimtah in kuntu haddii aan ahay qultuhu mid sidaa yidhi faqad calimtahu ilaahayow waad og tahay ilaahayow waad og tahay taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik taclamu waad ogtahay maa fii nafsii waxa naftayda ku sugan oo daatadayda ku sugan waad og tahay walaa aclamu anigu ma ogi haddaan ciise ahay maa fii nafsik waxa daatadaada ku sugan ma ogayo kama warqabo innaka adigu anta adigu callaamu lguyuub haybabka iyo waxyaalaha qarsoonee khalqiga ka qarsoon ilaahay waxba kama qarsoonee kii cilmiga badnaa baa tahay ee u ogaalka badnaa in kuntu qultuhu culammada markaysaga nuxaaddu way awilaan mufasiriinta badankooduna wejiga nuxaaddu ay sheegeen bay raacaan oo waxay qadarayaan in tabayana fi lmustaqbali anii qultuhu fi lmaadi faqad calimta haddii wakhtiga mustaqbalkee soo socota ay caddaato inaan anigu wakhtigii maadiga ahaayee tegey sidaa idhi ilahayo waad ogtah yacni wax kaa qarsoomaya maaha sababtuna waxay tahay in bay waxay yidhaahdaan haddii markaa waxa weeye ay gasho maadiga waxay u rogtaa mustaqbal marka wax soo socda ayaa hadalku u dhacaya inkastoo culammada qaarkood yidhaahdeen kaana markay raacdo waa ka duwantay sidaas ay yidhaahdeen oo waxa weeye markaa yacni qaacidadaasi waa iska aghlabiya ay ka cabireen ibnulqayim aad wuxuu ugu nuxnuxsaday macnaha ay ku awilayaan mid maqsuuda ma aha muraadkii aayadda looga jeedayna ma aha in kaana qamiisuu qudda min qubulin fasadaqat iyo mawdican labadaba uu soo qaatay wuxuu idhi markaysaga muraadkii looga jeeday ma aha qaacido naxwiya badbaadinta la badbaadinayo in aayadda markaysaga loo taxriifiyo macnaheeda loo bedelana marka waxa ma aha boqol qaacido in la dumiyaana markaysa waxaana aayad in la badbaadiyo oo macnaheeda markaysaa muraadkii looga jeeday loo daayo yacni ka fiican eh, laakiin waxa weeye qaacida naxwiya eh, in markaysaga badbaadinta la badbaadinayo muraad aan looga jeedin aayadda in lagu xambaaro marnaba markaysagaa sax noqon mayso in kaana qamiisuhu qudda min qubulin markuu hadalka lahaa ma wuxuu uga jeeday wakhtiga mustaqbalka hadday caddaato maya yacni in kaana qamiisuhu shay waaqicu ka hadlayo markaysaga uu tilmaamayo muraadna uma ahayn yacni shakhsigii hadalka yidhiye laga soo naqliyey macnaha markaysagaa lagu awilaya aayaddanna saas si la eeg markaa ciisa bnu maryam markuu leeyahay in kuntu qultuhu yacni in tabayana fi lmustaqbali annii qultuhu fi lmaadi muraadkii markaysaga ciise uga jeeday ma ahayn boqol qaacidaan filaya inuu cabiraayay mise kun labada mid wuxuu kaga hadlaa masaladaas aadna ugu tafsiiliyaa kitaabkiisa badaa'icu lfawaa'id ayuu aad iyo aad uga hadlaa falyuraajac waayah aayaddan waxaa laga qaadanayaa ciisa bnu maryam wuxuu ahaa nebi ilaahay oo rasuula ayuu ahaa haddana dadka qaarkood baa caabuday oo ka ilaah yeeshay waana ku gaaloobeen aayaddan keliya maaha aayado kalena waa laynoogu sheegay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waa gaaloobeen kuwa yidhi allah waa ciisa bnu maryam waa masiix kuwa sidaa yidhi waa kufriyeenoo milladay ka baxeen milladda ayay ka baxeen marka su-aasha la weydiinaayo ciise bnu maryam iyadoo ilaahay og yahay buu haddana su'aalayaa waayo ilaahay waxba kama qarsoonay wax walba waa og yahay laakiin wuxuu uga jeedaa taqriic iyo tawbiikh iyo xujo ku oog yani markaa wax gara inayna lahayn innaba si marka waxaweyan ay ugu caddaato yagii caabudaayey kuwii caabudaayey laftoodii oo waxay samaynayeen waxay lahaayeen ciisaa nugula socdo ciisa saa noogu yeedho oo ciisa saa na yidhi marka inaanu odhan ayaa marka waxaa la doonayaa inay marka u caddaato ka wuduuxi nahaar sida maalintu u caddahay oo kale markaasuu ka tabaruay uuna caddeeyey inuu beri ka yahay waxaana markaysa markaa wax uu shaqo ku leeyahay inaanay ahayn waayahay wa daliilu saalixiin ay wa daliilu cibaadatihim asaalixiin saalixiinta in mushrikiinta qaarkood caabudeen waxaa u daliila qowluhu tacaala ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakhaafuuna cadaabah ulaa'ika kuwaasi aladiina oo kuwii ahaaday yadcuuna ay yadcuunahum ay caabudayaan hee yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila waxaa bannaan aladiina in laga dhigo cadfu bayaan laga dhigo ulaadu waxa weeye waa marka mubtadihii weeye aladiinana waxay noqonaysaa cadfu bayaan bay noqonaysaa yadcuuna waa silatu mawsuulkii jumlada yabtaquunana waa lagu khabrayaa weji labaad waxay tahay in la yahay aladiina lagu khabrayaa yabtaquunana waa la xaalaynaya saa macnaheed waxay noqonaysaa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye yadcuuna ay yadcuuna hum ay caabudayeen waxay kuwa caabudayaan yabtaguuna xaal kuwa la caabudaya ay raadinayaan oo doonayaan ilaa rabbihim alwasiila marka lagu khabrana macnuhu waa cadyaha ulaa'ika kuwaasu aladiina kuwii ahaaday yadcuuna ay yadcuunahum ay caabudayaan ama ay baryayaan saalixiinta ah ama malaa'igta ah ama ciisa bnu maryam ah ama jinka islaamay ah yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila yabtaguuna waa doonayaan waa raadinayaan ilaa rabbihim xagga rabbigoodu waxay raadinayaan oo doonayaan alwasiilata qurba ay ugu dhowaadaan ilaahay ayay raadinayaan oo doonayaan ayuhum aqrabu ka beddel waawu damiirka yabtaguuna ku jira ee faacilka ah yabtagiiha ayuhum aqrab waxaa doonaya oo raadinaya kooda u dhowaanshaha badan ay ayuhum huwa aqrabu kooda u dhowaanshaha badan baa raadinaya wayarjuuna waxay rajaynayaan oo damaaciy aanu quudarraynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisa wayakhaafuuna cadaabah marka kuwii la caabudaya ilaahay sokadii baa xagga allah inay u dhowaadaan oo allah keligii caabudaan yacni markaa raadinaya camal saalixa oo rabbi ugu dhowaadaan bay raadinayaan oo doonayaan waxaana ugu sii raadin badan kooda u dhowaanshaha badan xagga allah yaa naxariista ilaahayna waa rajaynayaan cadaabkiisana waa ka baqanayaan aayaddan culammadu waxay yidhaahdeen waa kuwii malaa'igta caabudayey ama ciisa bnu maryam iyo cusayr iyo caabudayey ayaa looga jeedaa bacdi kale waxay yidhaahdeen maye jinka islaamay yacni dad insiya ayaa waxay caabudi jireen dad jinniyay caabudi jireen qaar jin ah bay caabudi jireen jinkii ay caabudi jireen baa islaamay jinkii ay caabudi jireen markay islaameen ba iyagu cibaadadii iska wateen oo jinkii iska sii caabudeen jinkii islaamayna waxoodaa beri bay ka yihiin oo allah keligii bay caabudayaan waana sida cabdullaahi ibn mascuud uu markaa ku fasiray oo cabdullaahi ibn mascuud waxau yidhi xadiiska bukhaariga kaana naasun min alinsi yacbuduuna naasan min aljinni waxay ahaan jireen dad insiga ka midi qaar caabuda dad jinka ka mida fa aslama aljinnu wa tamasaka haaulaa'i bidiinihim markaasaa jinkii islaamay jinkii la caabudayey ayaa islaamay kuwii caabudayee insiga ahaana cibaadadoodii ay jinka caabudayeen bay iska sii wateen oo ku sii dheganaadeen marka aayadda ayuu ku fasiray ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah aayaddan buu ka fasira xadiiskana bukhaarigaa soo wariyey waa min xadiisi cabdullahi mascuud xaafid ibnu xajar markuu fasiraayo wuxuu odhanaya qowluhu faaslama aljinnu watamasaka haa'ulaa'i bidiinihim ay istamara alinsu aladiina kaanuu yacbuduuna aljinna calaa cibaadati aljinni jinkiibaa islaamay kuwaasina diinkoodiibay iska sii haysteen bimacnaa cibaadadii jinka ay caabudayeen ay istamara alinsu aladiina kaanuu yacbuduuna aljinna waxay ku daa'imeen oo ku sugnaadeen insigii jinka caabudi jiray calaa cibaadati aljinni jinka cibaadadii ay caabudayeen bay ku sii sugnaadeen waljinnu ibnu xajar baa odhanaya waljinnu laa yardawna bidalika likownihim aslamuu jinkuna sidaa raalli kama aha ahaanshahooday ahaadeen qaar islaamay daraaddeed baynay raalli uga ahayn iyaga la caabudo oo insi ay caabudaan ama cid kale caabudo wa hum aladiina saaruu yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila xaafid ibnu xajar baa odhanaya jinkaa islaamayna waa kuwa xagga rabbi ka doonaayey yacni markaa wasiilo ka doonayay wasiiladana waxaa looga jeedaa waa qurbada camalka saalixa allah loogu dhowaanayo ayaa looga jeedaa wasiilada looga jeedaa waxaa laga soo naqliyay cabdullaahi ibnu cabbaas isaguna inuu yidhi kaana ahlu shirki yaquuluuna nacbudu almalaa'ikata walmasiixa wacusayran wa hum aladiina yadcuuna yacni almalaa'ikata walmasiixa wacusayran wuxuu ku fasiray cabdullahi bnu cabbaasna mushrikiintu waxay odhan jireen waxaannu caabudaynaa malaa'igta iyo masiix iyo cusayr baannu caabudaynaa yaguna waa kuwii wa hum aladiina eh, yadcuuna waa kuwa ay yadcuunahum ayaa macnuhu dhacaya Eh, yani marka waxa weeye caa'idkii baa xadfan oo mafcuulu bihigii ah waayahay marka iyaguna waxa weeye waa kuwii la caabudayey weeye yacni almalaa'ikata waalmasiixa wa cusayran yacni marka malaa'igta iyo masiix iyo cusayr ayaa looga jeedaa culammada markaysaga qaarkood waxay tilmaameen aayaddu caam bay ku tahay yacni marka labada noocba oo isma diidayaan labada tafsiir isdiidi maayaan waxay noqonaysaa min baabi yacni marka dikri bacdi maa yadkhulu fi laaya aayaddii markay lafdigeedii caam yahay saxaabada qaarba waxay sheegeen kuwii soo gudagelayay wax ka miday sheegeen oo waxa weeye nooca layaha tafsiir bilmihaal ama markaysaga bijuzi lmacnaa macnihii wax ka mida in la tilmaamo weeye aan se looga jeedin inay ku kooban tahayoo iyagoo keliya ay tahay waayo siiqada aayaddu ku sugan tahay waa lafdi caama weeyi marka aayaddu waxay ku caam tahay cid kastoo ilaahay hayrkii la caabudo oo ciddaa la caabudayaana ay tahay cid allah keligii caabudaysa oo wanaagsan ay tahay bay aayaddu caam ku tahay ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah waxaa soo gelaya malaa'igtii waxaa soo gelaya nebiyada qaarkood haddii la caabuday waxaa soo gelaya saalixiinta qaarkood waxaa soo gelaya jinniga marka waxawayan islaamay iyaguba saalixiin bay noqdeene hadday islaameene ayaa soo gelaya marka aayaddu waxay noqonaysaa caama wuxuu yidhahdaa shaykhu ibnu taymiya kitaabkiisa muqadima fii usuuli tafsiir caamatu ikhtilaafi salaf fi tafsiir min baabi ikhtilaafi tanawuc badanka ikhtilaafka salafku tafsiirka isku khilaafeen waxay ka mid tahay yacni nooca ah ikhtilaafu tanawuca oo ikhtilaafu tadaadiga ma aha yacni masalan lafdiga aayaddo caam ah baa qolaba waxay misaalinaysaa nooc ka mida wuxuu ku tusaaleeyey marka waxa weeye af aan la garanayn cid loo tarjumayo waxaa la sameeyaa yacni nooc baa la tusaa masalan qof baa khubuska ma garanayo markaasaa la alkhubsu haada khubsigu waa kaa waxaa loo jeeda waa kaa iyo wixii la mida ayaa laga tilmaamaya yacni saasaa markaa laga tilmaamaya looga jeeda min baabi lmisaal markaysaga weeyi marka noocaasoo kale ka dhigantay buu odhanayaa marka masalada culamo kalena waa sheegeen marka aayaddii calaa kulli xaal waxay caam ku tahay cid kastoo allaha sokodii la caabudo oo ciddaa la caabudayana ay tahay ama nebiyo ama malaa'ig ama saalixiin ay tahay ama insi ha ahaadaan ama jinni ha ahaadaan ama kayrkoodba ha ahaadaane alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada iyo tixgelintana waxaa le lafdiga caamnimadiise sababta gaarnimadeedu ma laha marka waxa weeye wuxuu u soo qaatay yacni marka nooca inuu u daliishado marka cumuumka hadday mar soo gudagelaysana waa loo daliishan karaa waa loo daliishan karaa marka waxa weeye aayadda hore haddii aynu markaa tilmaanno waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna yacni jihaadku inuu baaqi noqonayo ilaa inta gaalnima jirto oo uu jihaad jirayo ayaa laga qaadanaya taasna axaadiistuna waa tilmaamaysaa sida xadiiska jaabir ibni cabdillaah in rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam buu ka soo wariyey laa tazaalu taa'ifatu min ummati yuqaatiluuna cala alxaqi daahiriina ilaa yowmi alqiyaamah muslim baa saxiixa ku soo wariyey koox ummaddayda ka midii kama baxayso inay xaqa ku dirirayaan oo ku dagaalamayaan xaalay markaa daahir ku yihiin oo ku markaa gacan sarreeyaan ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo rawahu muslim fii saxiixih axaadiis kaloo la macniina waa jiraan sida xadiiska cimraan ibnu xusayn oo isaguna marka waxa weeye tilmaamaya laa tazaalu taa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna cala alxaqi daahiriina calaa man naawa'ahum xataa yuqaatila aakhiruhum almasiixa addajaal ilaa aakhirkoodu la diriraayo la dagaalamayo masiixa dajaal la dagaalamaayo yacni abu daawuud ayaa ku soo wariyey yani markaa sunankiisa ku soo wariyey sheekh albanina waa saxiixinaya axaadiis kaloo la macnayna waa jiraan marka waxaa laga qaadanayaa adilada uu sheikhu soo arooriyey farqi inaynay kala lahayn waxa rabbi loogu shariig yeelaa ee waxa weeye mid walba lagu gaaloobaayo haddii rabbi loogu shariig yeelo ayaa laga qaadanaya cibaadada waxa la rabaa allah in loo keli yeela la rabaa allah in loo keli yeelo ayaa la rabaa aayaddan allah uu yidhi walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba waxay bacdi u deliishadeen towxiid arububiya iyo towxiid aluluuhiya inuu bimacnan yahay aanu farqi kale lahayn laakiin waxa weeye ta noocaasa uma deliil aha oo aayaddan iyo aayado kale ay soo qaateen laakiin culammada markaysaa muxaqiqiintu waxay sheegeen yacni marka waxa weeye farqi inuu u udhexeeyo oo masalan marka waxa weeye ha islaasimsadaan ama mid marka la qiro ka kale ha ka laazimo ama ha soo gudagalo oo waxay yidhahdaan culammadu tawxiid arububiya yastalzimu tawxiid aluluhiya tawxiidka rububiyada rabbinimada in allah loo keliyeeyaa waxa ka laazimayay laasimsanaysaa in waxa weeye cibaadadana ilaahay loo keliyeeyo alilaahiya ama aluluhiya waa cibaadada waa cibaadada weeye marka tawxiid ulcibaada ka dhalanaysa ictiqaadkii marka allah loo gaar yeelo inuu abuurista iyo mulkiga iyo tadbiirkaba la gaar yahay keligii waxaa ka laazimaya keligii in la caabudo marka tawxiid uluhiya waxaa looga jeedaa tawxiid alcibaada towxiid alcibaada looga jeedaa towxiid urububiyana waxaa looga jeedaa ictiqaadka ilaahay eh, afcaashiisa loo caqiideeyo o loo rumeeyo waa tawxiid allahi biafcaali afcaashiisa in rabbi loo keliyeeyo oo loo caqiideeyo hadday tahay abuurista hadday tahay mulkiga hadday tahay tadbiirkiiyo maamulka in rabbi loo keli yeelo oo loo caqiideeyo inuu la keli yahay keligii makhluuqaadka abuuray keligii yacni maamulaayo keligii mulkinaayo cid la lihi aynay jirin yacni cid la eh, wadaagtay aynay jirin yacni markaa taasaa wuxuu yahay tawxiid rububiya biibaara ukhraa yani waxa weeye waa afcaasha ilaahay caqiidada la caqiidaynaayo isaga loo rumaynaayo in loo keliyeeyo inuu la gaar yahay oo laa khaaliqa ila allah walaa mudabbira ila allah walaa maalika ila allah saas yadaa waa in loo caqiideeyo tan markaa kalena tawxiid ulilaahiya ama tawxiid ulcibaada looga jeedaa cibaadada rabbi in loo keliye wey marka waxaa ka laazimaysa marka la qiro tawxiidka qadarka hore la qiro in cibaadadana loo keliya yaa ka laasimaysa taasaa ka dhalanaysa yacni taa ayaa ka dhalanaysa waxayna culammadu yidhaahdaan tawxiid aluluhiya yani yatadamanu tawxiid arububiya yacni haddii cibaadada allah loo gaar yeelo yacni waxa weeye in ictiqaadkiina loo gaar yeelayna waa ku guda jirtaa oo marka la garto allah la aqoonsado wuxuu la gaar yahay iyo khasaa'istiisa iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo waxaweye afcaashiisa marka la aqoonsado iyo inuu la keli yahay baa keligiina la caabudayaa oo cibaadada loo gaaryeelaya marka mushrikiintii laasimka ka dhalanaya rabbinimada in allah loo keliyeeyo oo ah in cibaadada allah loo gaar yeelo lamay imanin ee cibaadadii way ku shirki sameeyeen oo allah bay cid kale la caabudeen saas waa waatuu allah yidhi wamaa yu'minu aksaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun badankoodu allah rumayn maayaan iyagoo allah u shariig yeelaya mooyaane markii waxa weeye ay saxaabadu fasireen cabdullahi ibnu cabbaas iyo taabiciintu markay fasireen waxay yidhaahdeen yani cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi min iimaanihim ida qiila lahum man khalaqa asamaawaati waman khalaqa alarda waman khalaqa aljibaala qaaluu allah wa hum mushrikuuna bihi cabdullahi ibnu cabbaas muxuu yidhi iimaankooda waxaa ka mida ah, ilaa aayadda iimaan qadar iimaana ah loo sugay iimaan luqawi ah iimaanka loo sugaya waa tawxiid rububiya yani markaa weeye inay qadarkaa rumeeyeen laakiin kaafi ma aha ilaa ay cibaadada rabbi u keliyeeyaan oo keligii caabudaan intay leeyihiin ashyaa kaleanu caabudayna oo cibaadada ilaahay baanu u marinaynaa yani waxba uma tarayso qadarka xaqay qireen waxba u tari wamaa yuuminu akarhum billahi ila wahum mushrikuun badankoodu allah rumayn maayaan iyagoo u shariig yeelaya mooyaane marka iimaankoodu waxa weeyaan haddii la yidhahdo cabdullahi bnu cabbaas baa odhanaya yaa cirarka abuuray iyo dhulka abuuray iyo buuraha abuuray waxay odhanayaan qaaluu allah wahum mushrikuuna bihi taabiciintiina saasay yidhaahdeen yani e, e, cilmiga ka qaadatay saxaabada mujaahid iyo cataa iyo cikrime iyo shacbi iyo qataade iyo daxaaq yani saasay markaysagaa yidhahdeen marka waxa weye waa sababta marka waxa weeye ay u odhanayeen markay talbiyaysanayaan labayk allahuma labayk intay yidhaahdaan bay waxay raacinayeen ilaa shariikan huwa laka tamlik wamaa malak marka waxa weeye yani waasitada ay samaynayaan cibaadada doonayaan cid kale inay u mariyaan yani taasay markaysagaa ku kufriyeen ama arbaaban maxaa halkan loo yidhi oo aalihatan loo odhan waayey sababtu waxa weeyaan yacni marka culammadu waxay yidhaahdaan yacni erayga rabbi iyo ilaah marka la israaciyo laba macno kala duwan bay leeyihiin laakiin marka marka midkood la sheego ka kale waa dhacdaa inuu soo gudagalo oo iminka qul acuudu birabbi innaasi maliki innaasi ilaahi innaas yacni farqaa u dhaxeeya waa tii nuquushii aynu soo naqlinay culammadii tilmaamaysay marka waxa weeye markay qiraan allah rabbu nnaas inuu yahay oo dadka u rabbi yahay oo boqorkii dadka u yahay waxaa ka laasimaysaa ilaahay dadkana inuu markaa yani markaa laga ilaah yeesho keligii la caabudo ayaa marka isaga ka imanaysa fakhridiin araazi waa inaga ka soo naqlinay nuquushaa horaynu u sheegnay hore ayaynu u sheegnay marka calaa kulli xaal waxay kaloo culammadu yidhaahdaan marka laga hadlaayo yacni marka waxa weeye tawxiid alrububiya tawxiid aluluhiya waxay culammadu yidhaahdaan yacni mar bay markaa yacni isgudagelayaan marna waxa weeye waa kala baxayaan cinda aliqtiraan iyo waxa kala duwan cinda alifraad ayaa marka kala duwan taasna waxa weye culammadu markaysa marka waa tilmaameen marka waxa weye miskiin iyo faqiir haddii laysku cadfo laysku laro laba macnay kala qaadanayaan inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin laakiin marka midkood la sheego ka kalena waa soo gudagalaa yani sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim masaakiintiina waa ku jiraan wahaakada saasaa laga tilmaamaya ta kale erayga rabbi macaani badan buu leeyaho mar baa looga jeedaa macnaha ilaahay inuu la mid yahay oo culammadu waxay sheegeen inuu markaa kutubu lugana ay qorayaan mar baa loo isticmaala bimacna almacbuud marna waxaa loo isticmaala bimacna almaalik mar waxaa loo isticmaala bimacna alkhaaliq marka macaanidii baa kala duwan marba macnaa looga jeedaa sujaaci wuxuu markaysagaa sheegay shan iyo toban macne oo uu leeyahay erayga rabbi dabeedna waaba nadmiyo saddex bayd buu ku nadmiyey wuxuu idhi qariibun muxiitun maalikun wamudabbirun murabbin kasiiru lkhayri walmuuli lilnicam wakhaaliquna almacbuudu jaabiru kasrina wamuslixuna walsaaxibu ahaabitu alqadam wajaamicuna wasayidu xfad fahaadihi macaanin atat lirabbi fadcu liman nadam qariibun muxiitun maalikun wamudabbirun murabbin kasiiru lkhayri walmuuli lilnicam wakhaaliquna almacbuudu jaabiru kasrina wamuslixuna walsaaxibu ahaabitu alqadam wajaamicuna wasayidu xfad fahadihi macaanin atat lirabbi fadcu liman nadam sujaaci baa iska leh waxaana markaysaa markaa soo naqlinaya ibraahim albaajuuri baa soo naqlinaya sharaxa jawharada uu ku leeyahay tuxfat lmuriid sharxu jawharat tawxiid ayuu ku soo naqlinaya nadmigaas waxaanay kaga taallaa safxada toddobiyo toban ilaa siddeed iyo toban ayay markaa waxbay kaga taallaa marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni culammadu marka macnaha noocaasa waa tilmaameen shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi wa yuxaqiqu qowluhu iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin tawxiid alilaahiyati wa tawxiid alrububiya yacni wuxuu xaqiijinayaa iyaaka nacbudu iyo wa iyaaka nastaciin tawxiid alilaahiya cibaadada in allah loo keliyeeyo iyo rabbinimada in allah loo keliyeeyo wain kaanat alilaahiyatu tatadamanu arububiyata haba ahaato ilaahiyada in cibaadada allah xaq u leeyahay oo isaga la caabudaayo haba koobsato rabbinimadana in afcaashiisana loo keliyeeyo keligii loo caqiideeye warububiyatu tastalzimu alilaahiya rububiyaduna ay laasimsanayso ilaahiyada waxay ku kala duwan yihiin tadamunkuna waa juz macnaha ka midoo wuu gudagelayaa iltizaamkuna waa ka baxsan yahay laakiin shaygaa marka la sheegaa la garanayaa kaa kalena inuu laazim la yaho aanu ka hadhayn oo ay tahay haddii waxa weeye dee lagu soconaayo yacni markaa sida saxan in laazimkana lala yimaado laakiin waxa weeye dadka qaarkood wixii ka laazimayay inay ka tagaan oo tanaaqudaan ayaa markaa dhacda fa ina axadahumaa ida tadamana alaakhara cinda alinfiraad midkood hadduu koobsado ka kale marka waxa weeye uu keliyoobo ka kale aanu ku lannayn lam yamnac an yakhtasa bimacnaahu cinda aliqtiraan ma diidayo inuu macno ku gaar noqdo markay isku lammaan yihiin markay isku lammaan yihin inuu macno ku gaar noqdo ma diidaayo oo dabeedna hadal marka uu kusii caddaynayo ayuu sii raaciyey majmuuculfataawo ku yaalla mujalladka tobnaad ilaa hadal la mida waxa cabbiray mu'alifka kitaabkan qoray oo qawaacid larbac oo waxa uu yidhi iclam ana arubuubiyata waluluhiyata yajtamicaani wayaftariqaan kama fii qawlihi tacala qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas wa kama yuqaalu rabu lcaalamiin wa ilaahu lmursaliin wa cinda alifraadi yajtamicaan ilaa uu ka gaadhaayo fayenbagii tafadunu lihadi lmas'ala marka waxa weeye calaa kulli xaal yani waxa weeye marna isku macnay noqdaan marna waa kala duwanaadaan oo kala macnay noqdaan oo waxaweye farqaa labada udhaxeeya labada markaa mid walba waa dhacda halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatub ilayk